على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب الاشتغال أي هذا كان باب الاشتغال اشتغال كباب كيسي وي يجوز waxa banaan في نحو زيدا زيد ضربته waan garaacay أو زيدا زيد ضربtu waxaan garaacay أkhaahu walaalkii أو زيدا زيد marartu bihi isagaan soo maray rafcu zaydin zayd godistiisaa banaan bilibtidaai mubtadanimo lagu godo faljumlatu jumladu bacdahu dabadi xaalada ay ahaatay khabarun khabar weeyi wa nasbuhu ay wa nasbu zaydin zayd nasbihiisa ayaa banaan biidmaari darabtu darabtu idmaarinteedana lagu nasbiyo wa ahantu ahantu idmaarinteeda lagu nasbiyo wajaawaztu jaawastu idmaarinteeda lagu nasbiyo waajibat alxadfi goynteedu mid ay waajib tahay xaalo ay tahay min afcaashay falaa mawdica boos liljumlati jumlada umuu ahaanin bacdahu dabadi xaalad ay ahaatay alka sheekh raxima llahu tacala wuxuu ka bilaabaya baabka loo yaqaano baab lishtiaal ishtiaalka agga luqada waxaa lagu hahda atalahi can shay shayga in laga mashquula la hahda fakaana alcaamila talahaa can lmacmuuli bidamiirihi waaba isagoo caamilkii ka mashquulay macmuulkii u ku camal felaya damiir u noqonaya macmuulkana waxa weeyaan ba la dhada marka arkaan bu iska leeya arkaantiisa qaar afar bay ka dhigaan qaarna saddex bay ka dhigaan shaakil iyo mashquul iyo mashquulu canhu iyo waxa meesha yaalo siiqadooda ishtiqaalka afartaasi ka dhiga shaakilka tusaalahan ha eega horta zaydan darabtu ina intaa ka soo saarnaan doona arkaanta inaad fahantaan zaydan waa mashquulun canhu waa wixii laga mashquuliy wey waa mashquulkii mashquulay hudan yari waa shaakilkii wax mashquuliye iyadoo intaa lag wax mashquulisa siiqadan loogu dhawaaqayaana waa maxay de waa ishtiqaal wey marka afartaa rugni ayuu leeyahy marka waaba zaydan waa mashquulu canhu darabina waa mashquulkii hudan yari ama mashquulu bihi dhe ama shaakil dhe ya waa sax ishtiqaalkuna siiqadii buu noqonaya marka marka afartaa rugni ayuu leeyahy marka waa mashquul oo caamilka daraba ah ayaa ka mashquulaya zaydka ka horeeya ee macmuulka ah wuxuuna ku mashquulay damiir u noqonaya macmuulka hore ee laga mashquulay haddaba markaynu nidhaahno zaydan darabtuhu ama aan idhaahdo zaydan darabtu akhaahu ama aan idhaahdo zaydan marartu bihi waxay noo bannaan zayd inaynu godno maxaynu ku godanaa dee mubtadanimo oo maxaynu odhanaa zaydun darabtuhu zayd markaa mubtada ka dhig jumladuna maxaa unoqonaysa de khabar ba unoqonaysa mana khabar noqonayn damiirkuna wuxuu noqonaya waa raabidki isku xidhiy iyo inaynu nasbino markaynu nasbinona waxaynu soo qadaraynaa de mafcuul buu noqonaya markaas waxaa lagu idmaarinaya ficil baad soo qadaraysa markaad tidhaahdid zaydan zayd darabtuhu waan garaacay kolkaas saa u nasbisid ficil ficilka la midaad soo qadaraysa oo a darabtu zaydan darabtuhu marka eeg ficilkii caamilka muxuu noqonayaa waajibulxadafuu noqonaya limaada liana almufasira wlmufasara laa yajtamicaani mufasirka wax fasiraya waa ficilkan hadda jooga mufasirka la fasirayo iyo mufasirkii de kulmi karaan marka afcaashaasi ku camal falaysaa maxay noqonaysaa waajibatulxadafay noqonaysaa markaan idhaahdo darabtu akhaahu markaan idhaana waxaynu soo qadari dee darabaha soo qadarin oo ha odhanin darabtu zaydan zayd waan garaacay darabtu akhaahu walaalkii waan garaa been bay kaa noqon de akhaad garaacday zayd maad garaacay marka maxaad keenaysaa ficil muwaafiq ku ah ya ficil mulaasimka ama inaa ficil ka laazimaya oo ka dhalanaya maxaad odhan ahantu zaydan zayd baan ihaanaystay waayo darabtu akhaahu walaalkii baan garaacay markaad zayd garacday zayd maxaad ula hadhayn markaad walaalkii garacday maxaad ula hadhayn hortiisa aad ku garaacday manad ihaanaysan ya dee waan ihaanaysta ka dhigan tahay marartu bihi waan soo marayna zaydan zayd marartu bihi ha odhanin marartu marartu zaydan de marati gudubto waa laazimay mina laazimayn marka maxay noqona ficillo macnaa keen iyada jaawastu zaydan zayd baan ka soo gudbay oo marartu bihi waan soo maray marka afcaashaasi waa waajibatu xadaf wey marka labada arrimood baa kuu banaan inaanu rafcino inaanu nasbino haddaba u fiirsada ismiga mashquulu canhugii shan xaaluu yeelanaya soo arkaanta ma fahmin shaakil iyo mashquul iyo mashquulu canhu soo ma iyo siiqada shaakilkiisow damiirka yar maaha mashquulkuna so ficilka ma kawa horeeya maxaa la dha mashquul can so lamadha shan xaaladood buu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa inuu nasbihu waajib noqdo wujuubu nasbi iyo wujuubu rafci tarjiixu nasbi iyo tarjiixu rafci iyo an yastawiya an yastawiyaan inay sinaadaan rafcihi iyo nasbihi shanta xaala ka soo baxay marka u fiirsada marka kuma celinaya intaa hore marka wayatarajaxu waxaa raajix noqoni annasbu nasbihi ayaa raajix noqon fi naxwi zaydan zayd idribhu garaac iyo wixii lamida ah, dhexdiisa ayuu raajix ku noqon lialabi liajli alabi dalab aawadi ayuu u raajix noqon wa wanaxwi wa fi naxwi wasaariqu tuuga wasaariqatu iyo tuugada faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda muta'awalun mid la awilayo wey wa fi naxwi ay wey tarajaxu nasbu nasbii baa raajix noqon fii naxwi walancaama nimcooleydii khalaqa wa abuuray ay huwa rabbi ha ancaamta lakum ay liajlikum idinka dartiin bu u abuuray ltanaasubi liajli tanaasubi isku munaasaboobid aawadeed ayuu u raajix noqon nasbuhu wanaxwi wayatarajaxu nasbu nasbihiibaa raajix noqon fii naxwi abasharan ma bashar basharka oo minaa anaga naga mida basharka oo waaxidan keliya ayaanu natabicuhu raacna iyo wama wayatarajaxu nasbu nasbihiibaa raajix noqon fii naxwi maa zaydan zayd ra'aytuhu maan arag oo intaaso dhan muxuu nasbuhu u raajix noqday wuxuu u raajix noqday wa li wuquuci lficli dhe ficilka dhicitaankiisa aalib noqoshadiisa bacda hadihi adaati adaadkan aan soo sheegnay dabadoodu dhaco adaadkan ficil baa u badan inuu dabadii dhaco ya adaadkaasi waxa haalib ah inuu dabadood dhaco ficil inuu dhaco saa darteed waxaa raajix noqday nasbi baa raajix noqday or ma isla socona xagga dambana waan ku sharaxi doonaa waaya wayajibu wuu waajibi markaa u fiirso nasbii baa raajix noqonaya buna yidhi halkuu ku raajix noqonaya zaydan idribu hadii ad tira nasbaa raajix limaada sababta u raajix noqday waxa weeyaan ficilka meesha yaallaa ficlu dalaba macnihina wuxuu noqonaya haddaad tirahdi zaydun good inaad ficlu dalaba kaga khabartay wahuwa khilaafu lqiyaasi inaad jumla dalabiya kaga khabarto mubtade waa khilaafu lqiyaas wey wu inoo iman doonaa insha allah saas darteed maxaa raajix noqday nasbihii ko walancaama khalaqahaa lakum ismiga mashquulu canhuga wow baa ka horeysa wowda caatifada ana waxa kasii horeysa jumla ficliya mana jumla ficliya kasii horeyn idan inaynu nasbino ayaa raajixa limaada tanaasub baa meeshii yaallo oo cadfu jumlati jumle ficliya lagu cadfaya jumle ficliya markaynu soo qadarnay ilen wal ancaama oo khalaqal ancaama bay noqonaysaa tanaasub meeshi muna oli tanaasub baa yaalla abasharan mina waaxida natabichu nasbaha raajixa limaada bacda hamsati istifham maxaa u badan ficil inuu daba dhaco an natabicu basharan may noqonaysa wama zaydan darabtuhu maada naafiyada a dabadi maxaa u badan inuu dhaco ficil iyadna nasbiba raajixa intaa misl fan intaba u qaadaa dhigi doona insha allah sharxa wayajibu waxa waa yajibu waa waajibi ay huwa nasbihi waa waajibi fi naxwi in zaydan zayd laqiita haddii aad la kulanto faakrimu zayd karaame halkana muxuu waajibay maad garanaysa ka soco wahalaa zaydan zayd akramtahu maxaad u karaamayn weyday liwujubihi liwujubi wuquuci lficli bacda hadihi adaati waa liwujubi wuquuci ficli ficilka dhicitaankiisa waajibnimadiisa bacda hadihi adaati adaadkan dabado dhaco adaadkan ficlinu daba dhaaba waajibaba adaadkaasi waa maxay in ashariy inta shardiyada ma ismiga kuxiga adaatu taxdiidka ma ismiga kuxiga waxaasoo dhan ficil bay daba dhacaan waajiba sooma ficil baa daba dhaca sooma lida maxaa waajib noqonaya inaan nasbina ayaa waajib noqonaya raajix dama nasbiy waa waajib noqonay inse xaalanayna laba wayajibu waxaa waajiba arafcu rafciya ayaa waajibi fii naxwi kharajtu waan baxay faidaa isla markiiba zaydun zayd yadribuhu uu garaacayo camrun camr faidaa zaydun faidaa waaba isla markiiba zaydun ninka zayda oo yadrib uu garaacayo hu zayd camrun camr garaacayo camr baa karbaashayiba zayd muxuu u waajibay rafcuhu limtinaacihi limtinaaci wuquuci lficli ficilka dhicitaankiisa mamnuucoobideeda bacda idaa alfujaiya idaada fujaayada dabadoo dhaco idaa alfujaayiya ficil ma daba dhace ismun baa daba dhaca marka maxaa waajib noqday rafcihii dhadday ile mubtadaan ka dhigana rafcii baa waajib noqday wayastawiyaani nasbihii iyo rafcihii way sinaan fii naxwi zaydun zayd qaama waxa istaagay abu aabihi baa istaagay wacamrun camarna akramtu waan karaameeyey litakaafui isku beegtoomid ama isku dhigan aawadeed ayay u labadii waj tanna nasbihina waad odhan kartaa waad nasbin kartaa waanad rafcin kartaa imise way joonaynaa afar midun baa hahay midkaasi maad garanaysaan waa marka uu raajix yahay rafcuhu waa fima caddaa dalik intaa wixii kasoo hadhay weyde intaa markaad weyde wixii kasoo hadhay weye halkan muxuu ku sinaanaya maad garanaysaan iminka zaydun qaama abuhu maad garanaysaan waa jumlatun kubra waa jumlatu dati wajihan jumladii la odhan jiray jumladan waa la waa jumlatu kubra jumlaubra maxaa loogu bixiyey khabarkeygii baa noqday jumlo zaydubna mubtadahan maadaama oo mubtadaha khabarkiisa uu jumlo noqday maxaa la odhanaya jumlatun kubra jumlatun kubra u fiirsa daat wajen maxaa loogu bixiyey laba wej bay u saaxiibsan tahay sadriyat lismi cajziyat ficli qarqarkeega hore waa ismi qarqarka dambana cajiskeeguna waa ficil markaa u fiirso haddaad eegtid sadriga sadriga hore haddaad ilaalisid camrun waad godaysaa litakafu jumla ismiya jumla ismiya ku cadafta markaana mana saxayn haddaad cajuska eegtidna ze camar waad nasbinaysaa markaana jumla ficliya jumla ficliya ku cadafta litakafu mana saxayn saa darteed bay labadi way usnaanayaan taana sharaxna wu kugu iman doontaa walayse ka mid ma aha minhu min baab ishtiaali baabishtiaal ka mid ma aha wa kulu shayin shay kasta shayga oo facalu ay sameeyeen shayga fi zuburi kainu fi zuburi wuxuu ku sugan yahay kutubta xafadada ayuu ku sugan yahay xaashiyadaha malagta xafadadii ay qorayaan ayaa wax kastoo ay sameeyen ku sugan yahay taasi baabulishtiaal ka mid maaha baabulishtiaal ka mid maaha oo baabulishtiaalka daabitkiisa ayaa noqon doonaa haddii lagu diro shaygan inuu macnihii asaxayo fasaadulmacnaa meeshii aanu ka dhalanin ya haddii kale waxay noqon haddii lagu diro oo bal facaluu haada ka gooyo kun ku camal si wa facaluu way sameeyeen aadamuhu kula shayin shay kastay sameeyeen oo fi zibur kusugan iyagaaba sameeyeyba mayaga qoray ya may ma noqonay saa darteed baaba ishtiqaal ka mid ma wa zaydun zayd duhiba bihi miyaa lala tegey wa zaydun zayd duhiba bihi miyaa lala tegey taasina kamid maaha kaasina kamid maaha haddii aad ku dirtid mama nasbin karo waayo dahabi waa ficil laazime mafcuul muqaataaba bacdana bu ku gudbaa bade muna bacdana ku gudbin bacdana bu ku gudbaa ka soco wdaabi hada kan daabidkiisa kan albaab ee baabka an yataqadama ismin ismi waa inuu hormaro wayataahara canhu ficlu ficilna waa inuu ka dambeeyo waa inuu ismi hormaro ismi waa inuu hormaro waa jinsiya moogtahay ama mid ha ahaado ama ha ka badnaado wayataahara canhu ficlu ficilna waa inuu ka dambeeyo waxaa ficnaan lahayd inuu caamil yidhahdo si ismigii iyo waxaaba u wada shamliyo ila ismi camal fala jireen ficilkaasoo caamilun ku camal falaya fii damiirihi ay fii damiiri ismi mutaqadimi xagga hore maray ee mashquulu canhuga ah u noqonaya ayuu ku camal falaya ficilkan xagga dambe maray wayakuna waan yakuna waa inuu ahaado dalika ka alficlu waa ficilkii bxayثu si low furiqa haddii la faaruqiyo min dalika ka haddii laga faaruqiyo ka almacmuuli ee macmuulka oo wasulia lagu diro cala ismi اlأwl ismiga hore lagu diro lanasabahu unasbin laha wasaxa almacnaa dha weliba cibaaradu saasay noo qoranta lakin wasaxa almacnana wa swaa iska tatmiim weeyaan kolka lagu diro waa in macnuuna ansaxyade hadduuna macnihi ansax ba mesha ka baxaysa de fasaadumacna mesha u ka dhalanayade markaa daabitkiisu waa inta an yataqadama smun wytahara canhu ficlu caamilu fi damiirihi wayakuna dalika alficlu bxayu low furia min dalika almacmuli wasulia cala smi اlwli lanafsabahu waa intaa daabitkiisu intaas mayno qore ma muxuu ku dhex daraya tusaalayaashaad ka fahmi doontaa adu inta annaga nooma qorin insha alla waayahay markaa daabitkiisu waa intaa waa inu xagga hore ismi yaalo waa mashhuul canigi soo maa waa inuu dambeeyo ficil waa mashquulkii soo maa waa inuu ficilkani ku camal falay damiir waa inuu ficilkani ku camal falay damiir ayaa u noqonaya ismiga de damiirkaa laftiisu ku mashquulayba ama maase cibaaradeedu ay qorayso wuxuu ku mashquulay ismi ismigaasina waxuu kusii camal falaya damiir u noqonaya mashquul canhuga saasumuu noqonaya kaaga cibaaradaadu kuma mashquulin ismigan e ismigan daahirke meesha yaalla waa mulaabiskii mulaabiskii mutamidaan kusoo ma garanaysa mulabiskii wey mulaabiskiibu ku mashquulay ismigan ku mashquulay ayaa wata damiir unoqonaya mashquul canhu hore de masla fahnaynta weliba sii wada oo oh, haddee ficilka aynu u faaruqino macmuulka hore haddaynu ka faaruqino macmuulkan hadda u ku camal falayo oo damiirka kuna dirno ismiga hore ee meesha yaalla waa inuu nasbin karo manihiina waa saxayo de manihiina waa saxayo tusaale darabtu zay ah, zaydan azawjed maaha eh, mashquul canugii laga mashquulay saw darabi maaha mashquulkii saw hudan yari maaha shaaqilkii wax mashquulinayay haddaba darabi saw ficilkii maaho damiirkuma mashquulin daraba ka jar damiirka haddaynu ku digna zayd minu ku camal xulin macnayna muna saxayn darabtu zaydin sax ma mana saxayn wakade waa mashquul canuga daabitkiisa waa intaa marka mashquulka daabitkiisa waa inta intaas baad u eegeysaa haddaynu eeg tusaalihi aayaddii dambe eeg wa kula shayin facaluuhu fi zubur wa kulu shayin facaluuhu fi zubur haddaynu damiirka ka goyno facala facaluuda ku dirno kullu ismigaa hore macni mu asaxaya waad nasbi kartaa lakin macnihi baan asaxayn de macnihin waa saxaa la doonaya wasla fahne azaydun duhiba bihi iyada ka oran haddaad ku dirtid xitaa ma nasbin ma nasbin karaa duhiba bizaydin umu noqonayaabe duhiba bizaydin umu noqon jaari majruur buu ku gudbi karaaba de hadda majruur xitaa loo binayo soo maris ila marku musamahaaba mu qaadanayn waka mithaalu dalika arrintaa tusaalaheegu waxa weeye zaydan zayd darabtuhu waan garaacay alaa tara war miyaanad arkayn anaka adigu low xadafta haddii aad goysid alhaa haada oo wasalladta aad dirtid darabta darabta aad dirtid calaa zaydin zayd aad ku dirtid laqulta inaad odhanaysid zaydan zayd darabtu waan garaacay wayakunu zaydan zaydna wuxuu ahaanayaa mafcuulan mafcuul buu ahaanayaa mafcuulkaasoo muqadaman lasoo horumariyey wahaadakan mithaalu maakii tusaalihiisa weeyi ishtaqala uu mashquulay fiihi maaga dhexdiisa alficlu ficilkuu mashquulay bidamiiri ismi ismiga mutaqadimka ah damiir unoqonayo ku mashquulay wamiaalu tusaalihiisu ayda noqode zaydan zayd marartu bihi waan soo mari weeyi fain damiira damiirku wain kaana damiirku haba ahaado majruuran bilbai mid ba lagu jiray haba ahaade ilaa anahu damiirku fii mawdici nasbi nasbe mawdici ayuu yaalaa bilficli ficilka ayaa lagu nasbiyey maadaama mutacaliqiisi uba iska muuqdo eh, damirka wuxuu iska yaalaa jaariya majruurkaasi fi maal nasbi mafcuul ahaan iska yaalaa walow lafdiyaanahaba u jarnaade miaal ma kii tusaalihiisa ishtaala mashulay i maaga dhediisa alficlu ficilku mashulay waa kan halkaad sheegaysa bismin ismigu ku mashulay ismigaasoo caamilin ku camal falaya fi damiir damiirka ku camal falaya naxw qawlika waa odhaahdaadaiy wixii lamid aad tidhaahdid zaydan zayd darabtu waxaan garaacaya khaahu walaalkii waa kan faina daraba daraba inada inada ismigeed waa darabada mogtahay faina daraba daraba caamilun caamil weeyi caamil mid ku camal falay weeyi nasba nasba ayuu ku camal falay fi akhi akha cala lmafcuuliyati mafcuulnima lagu nasbiyo akha ayaa ku camal daraba caamil a maxayna samaysa camalkay shaqaysana waa maxay waa nasba weeyi walakhwaakuna caamilun mid ku camal falay weeyi fi damiiri damiirka ayuu ku camal falay khafdan khafda ayuu ku camal falay bilidaafati idaafa lagu khafdiyo damiirkan ayaa kusii camal falay akhan darabi mafcuulnimada ay u haysato damiirka uu ku camal falayna yuu usii noqonaya ismiguu usii noqonaya waa halkii kolkaa u kulahaa bismin caamilin fi damiir halkii kulaa weya tabti halkaasa noqonaysa kaaga dhamaatay iyo daabibkiisii halkaa tusha baxay ka idaa taqarara haddii u sugnay bu yuri sheekhu haada xukunkan aan soo sheegnay madkuurkani fa naquulu waxaan odhananaa yajuusu waxa banaan fi lismi ismiga waxa ku banaan ismiga almutaqadimi horu maray an yurfaca in la rafciyo bilibtidaai ibtidaa in lagu rafciyo wa takuuna wa an takuuna iyo inay ahaato aljumlatu jumladu bacdahu dabadii xaalay ahaatay fii maxali rafci rafca booski cala alkhabariyati lagu rafciyo wa an yunsababaa banaan rafca ku adag in lagu nasbiyo bificlin ficil ficilkaasoo maxduufin la gooyey xadfan goyn xadafkaasoo wujuuban waajiban waajiba ficilkaasoo yufasiru fasirayahu ficilka alficlu fasirayo ficilka almadkuuru la sheegay falaa mawdica boos liljumlati jumlada uma sugnaanin xiinaydin markaa waayo liannaha jumladu mufasiratun mufasira weeyi jumladii maxay noqotay mufasira kaa noqotay ila jumalkuba waa afar iyo toban afar iyo tobankaa toddobana maxalka icraabku leeyihin toddobana maxalka icraabku male jumla mufasira al hoosta dhigo iyo jumla mustanafiy waxaaso dhan maxalka icraabka malade iyo jumla muctarida iyo durba saddex maa jumla mufasira jumla istinaafiya iyo jumla muctarida saddexdaa durba hayso waxba kaagama dhin habeenba mid wad ku tari habeenba mid buga ku darso waaya maxaa ku banaana daba ismiga mutaqadimka inaanu rafcino iyo ya inaanu nasbino haddaynu rafcino jumladii maxay noqonaysaa jumlada ka dambaysa fi maxali rafc cala alkhabariya haddaynu nasbinona laa mawdica laha xiinaydin waayo maxay noqonaysaa mufasiray noqonaysaa waayo ficil baa lasoo qadaraya wlmufasir wlmufasaru laa yajtamicaani haddaba ficilkan fasiraya muxuu noqonaya walaa budda an yakuna alficlu almuqadaru muwaafiqan lilmadkuuri fi lafdi walmacna ko ficilka muqadarkaa ee lasoo qadarayo ee mufasarka soo ilama socotaan ada sarag baa saaday ficilka mufasarka ee la fasiraya lasoo qadaraya laabudda waxaa lagama maarmaana inuu madkuurkan sheegan ka waafaqsanaado xagga lafdiga iyo macnaa tusaalaha wad qaadateen muxuu ah zaydan darabtuhu maxaad soo qadari darabtu zaydan darabtuhu laba wa an yakuna muwaafiqan fi lmacnaa faqad macnaho keliyanu ka waafaqsanaado waa tusaale ya mura bizaydin y maxaad odhani zaydan zaydan marartu bi maxaad odhan jaawastu zaydan marartu bi mura bi afwan marartu bihi wey maxay noqonaysaa ta waa muwaafiqan fi lmacna xaggii macnuu bu ka waafaqsan yahay de waayo mara hadaad soo qadartid oo kale de marimo gudubte waa laazim baa lagaa yidhi sooma waa mudaacafkii laazimkaa mudaacafkii laazimkaa mran waay ka saddexaad wa an yakuna laaziman minhu waa inuu isaga ka laazimo isaga ficilkan madkuurkaa sheegan bu ka laazimaya tusaalihii zaydan darabtu akhaahu zayd walaalkii baan garaacay hadda iska tirada ka waran darabtu zaydan darabtu akhaahu oo labada ma isku martay been baad sheegaysa ahu maad ya ahu maad garaacda soo ma haddaba ken ficilkan madkuurkii wax laazimo dee maadaamood zayd hort zayd walaalkii aad garaacdo isagoo arkaya ad garaaday waxba ulamaad hadhay ninka maxmed ulaadhay waad ihaanaysatay waad liiday soo ma waad xaqirtay dee ahantu zaydan iska dheh markaan saddexdaasu noqonaya walaa budda an yakuna alficlu lmuqadar muwaafiqan lilmadkuuri fi lafdi walmacnaa aw fi lmacnaa faqad aw laaziman minhu intaa masla fahmi ka soco wataqdiiru lficli ficilka qadaristiisa fi lmithaali mithaalka dhexdiisa lagu qadaro mithaalka ala weliya hore darabtu zaydan zayd baan garaacay darabtuhu waan garaacay waa ka kuu sheegayba halkee maad garanaysaa halka waa muwaafian eh, lafdan wa macnan wa fi thani wa taqdiru lficli ficilka qadaritiisa fi lmithaali mithaalka dhexdiisa la qadaro mithaalka athaniya labeeyana jaawastu zaydan zayd baan kasoo gudbay marartu bihi hadda waan soo maray wey walaa tuqadaru la qadari maayo marartu la qadari maayo liannahu marartu laa yasilu ma gaadho ila ismi ismiga ma gaadho binafsihi isahaantiisa uma gaadho xarafkaa yar baa sanjiidaya oo jiidaya oo gaadhsiin kara damiirka mafcuulka wa fi thalii ka saddexaad dhexdiisa xaalad ahaaday tusaale ficilka qadarid la qadaraya ahantu zaydin zayd baan ihaanaystay weey oo darabtu akhaahu walaalkii baan garay walaa tuqadaru ama walaa tuqadiru qadari maysid darabtu qadari maysid waayo liannaka adigu lam tadrib maad garaacin ila alakha walaalka mooyaane dee zayd farba maad taabsiin walaalka maad markaa been buu kaa noqon hadalkii soo ma saa darteed maxaad odhan dee ficil mulaasimka oo ka laazimaya o ka dhalanaya soo qadar sheekh intaa waan isla fahnay intaa sheekhu waxa kale oo uu kuu sheegay ismiga mashhuulu canuga inay laba arimood ku banaan yihin inaynu rafcino iyo inaynu nasbino haddaynu rafcino jumladu waa fi maxali rafca haddaynu nasbinona jumladu waa laa maxal laha min alciraba jumlada meesha taala mufasira la dhahda haddaba halkan wuxuu gelaya sheekhu raximah llahu tacaala axwaasha uu leeyahay iyo axkaamtu qaadanayo walam waxaad ogaataa ana lilismi ismiga waxa usugnaaday ismiga almutaqadimi xagga hor maray ismiga almutaqadimi hor maray cala lficli ficilka ka hor maray ficilka almadkuuri ee la sheegay khamsa xaalaatin shan xaaladood buu leeyahy ismiga mutaqadimkii fa taaratan marya tarjaxu waxaa raajix noqon nasbuhu ay nasbu dalika ismi mutaqadimi ismiga xagga hore maray in la nasbiyaa raajix bay noqon wa taaratan marna yajibu waa waajibu huwa nasbihi wa taaratan marna yatarajixu waxaa raajix noqon rafcuhu ay rafcu dalika ismi mutaqadimi ismigaa xagga hore mara in la rafciya waaba waajib wa taaratan marna yajibu waa waaji waa raajix baan ujeeda ka hore wa taaratan marna yajibu waa waajibu huwa rafci wa taaratan marna yastawi waxa sinaan alwajhaani ay ay rafca wa nasba labadaasa u sinaanaya muna shar xaaladood yeelan alxaalatu ula fama tarjiixu nasbi nasbaha raajixnimadiisa fa huwa tarjiixu nasbahaasi kainu fi masaaila masaail dhexdeed buu ahaaday minhaa masaaishii waxaa kamid a an yakuuna alficlu ficilku inuu yahay ficilka almadkuuru ee la sheegay ficla alabin ficlu alab inuu yahay wa huwa alabku alamru waa amarka wanahyu iyo nahyiga wa ducaau iyo ducada u fiirso ismigaasi aad sheegtay in la nasbiyaa waa raajix limaada ficilka dambe ee madkuurka abaa kaa noqda ficlu alab ficlu alabkiina muxuu ama waa nahyi waa alaqun bitarki ama waa duco saddexdaa mid wey masle fani marka amar kelimaha kudu dheganaan wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid a ah tirahdid zaydan zayd idrib garaac adiguhu zayd garaac u fiirsa sheekh ma banaan ya inaan rafcinaa wuu banaan yahay lakin maxaa raajixa raajix maxaa alaagin mas baa raajix waa raajix de waa raajix markaa rafci marjuuxiyuu noqonaya waa laga raajixsan yahay ma rafcin kartid raajix waa ha nasba limaada ficilkiibaa kaa noqda ficlu dalab weliba waa amar mnahan lsrin ya zayda zayd laa tuhin ha ihaanaysan hu zayd ha ihaanaysan ficilku daataanisa dalabka kumu keenin maanta maxaa ku keenay binafsihi dalabka kumuu faa'ideyn laakin muxuu ku fa'iday bikayrihi oo laadu ku faa'ideeyde waa dalabun bitarkide dalabun bitarki minan walaa walaamu daalataa cala dalab so amridig mana soo marin dalabu tarki bayna tusinaysaa de mana dalabu tarkina tusinayn allahuma allow cabdaka addoonkaaga irxamhu ilah iskaga naxariiso waa mina ducayntan waa duco haye saddexda goorba saddex tusaalu kaaga keene maxaa raajix noqday halkaa masalo ficilkii baa noqday ficlu dalab ama binafsihi dalab ha u noqdo ama bigayrihi dalab ha ku noqdo farqi male maxaa raajix noqonaya inaynu nasbina raajix noqonaya ficil aynu soo qadarno markaa da ficil he aynu soo qadarno waayahay ciladii baa haddana sheegaya muxay raajix noqday nasbuhu garana inuu nasba raajix yahay laakin ciladu maxay tahay intaas ku baraya haddana wainamaa yatarajaxu nasbu nasbi wuxuu raajix noqday fi dalika madkuurkan madkuurnimo ugu celisha waayo tusaalayaashu way badan yihin fi dalika madkuurkan liana rafca rafcuhu yastalzamu wuxuu keensanaya alkhbaara khabrid biljumlati jumlo lagu khabro jumlada atalabiyati talabiyada loo nisbeeyay can ilmubtadain mubtada lagaga khabro hadaynu rafcin lahayn aynu zaydun idrifu odhan lahayn waxa rafcahaasi uu keenayaa zayd aynu rafcinay inaynu jumla alabiya mubtada kaga khabarno wa huwa ay ay lbaaru bijumlai alabiyai an lmubtaday khilaaf qiyaasi iyaaska saas way khilaafsantahay jumla alabiya inay khabar noqoto waa khilaaf qiyaas baa laga yidhi soman ma noqon karto marka khilaafuqiyaas weyd qiyaas in wax lagu wadaa la doonaya maadaamay khilaafuqiyaas tahay maxaa raajix noqday nasbi baa raajix noqday waayo rafcihi muxuu keenayaa alihbaaru biljumlai alabiyai an lmubtada wahuwa khilaaf lqiyaas intaa masl fahne liannahaa jumladani lnahaa jumlada alabiyadii lanahaa jumlada alabiyadii laa taxtamilu ma ixtimaasho asidqa run ma ixtimaasho walkadiba iyo been ma ixtimaasho haadaa naashiun can iltibaasi alkhabari almuqaabili lilinshaai bikhabari lmubtaday arrintani waxay ka curatay buu yidhi sheekha waxaa iska dheeh galmay khabarkii muqaabilka u ahaa inshaha iyo khabarkii mubtadaha labadasa iska dhex galnay marka garan waayn lakin de sheekhu oo waa kan kitabka idil inoo qore laakin waa iltibaas baa ka dhacay marka iltibaas ba halkaasi ka dhacayo dee waxa iliwa aadamo weeyaane kolkaa wuxuu ku dhex galmay khabarkii iyo jumla dalbi mirsos kima soo horjeedi jirin so midba mid maa laodhan jiri maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba iyo maa yaxtamilu sidqa halkii buu mooday marka halkii ayaa saas iltibaaska caynkaas ayaa ka dhacay wa huwa kaasina waa mamnuuc bu i sheekhu litasriixihim cadaynta ay cadeeyeen biwuquuci diradki khabaran ya darafku inuu dhaco isaga oo khabar ah azaydun cindaka zayd agtaada ma yahay u fiirso maca anahu laa yaxtamilu isaga oo aan ixtimaalayn asidqa run walkadibe iyo been maxtamil sidqa walkadiba maate soo ma isagoon sidqi iyo kadib ixtimaalayn bu haddana khabar u noqday darafkii muna noqon ya markaa halkan wuxuu yidhi wa liannaha laa taxtamilu sidqa walkadiba bu marka halkaasi labadaa cibaaro ayaa isku ayaa iskaga dhex waxa ishkaal gelinaya calaa haada xukunkan aynu sheegnay xukunkee inuu nasbuu raajic yahay naxwi qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa iyo wixii lamid a wasaariqu tuuga tuugada faqdacuu aydiyahuma ya oo meesha munal sokan maanta marfuuc yaala soo ma ha oo sada jumla dalabiya taale faqdacu ama qur'anka ku yimid weji marjuuxa saasaa lagu odhanay maa lagu odhanaysa waa maxaa lo odhanaya wasaariqa wasaariqata ya sabcadna waxay ku ijmaaceen birafci marka ma qur'aanka weji marjuuxa ku yimid may waa kii kuiri sheekhu halkii hore xasuusnaw wanaxu wasaariqu wasaariqatu faqtahu aydiyo mutaawilin musa kii kuiri waa la awilaya fainahu fainahu qawlullahi qawlkan ilaahay uu yihi wasaariqu wasaariqatu faqtahu aydiyahumaa nadiiru qawlika qawlkaaga ayuu la mid yahay aad tidhahdid zaydan zayd wa camran iyo camar idrib garaac akhaahumaa labadooda walaal garaac ila mashquulu canhu wuxuu noqon karaa mid keliyana u noqon karaa uuna badan karaa len way kaasuu lamid yahay wa inamaa rujaxa waxaa loo rajaxay haddaba fi dalika ka saa ma odhan ruja bui soo ma wainamaa ruja wainamaa rujaxa nasbu nasbuhu waa raajix noqday fi dalika madkuurka lwnficli dhaha oo nasbugaa dambe ayaa naib faacilkia likawnilficli ficilka ahaanshihiisa ficilka almashhuuli la mashhuuliyey ficla alabin ficlu alab u yahay u fiirso zaydan iyo wa camran idrib akhaahumaa maxaa loo nasbiyey nasbu muxuu raajix noqday dee ficilka kaga dambeeya ficlu alaba oo aayadda haddaa ficilka muna ficlu alaba wakadalika qowlkaasi kale waxaa lamida qowlka ilaahay ee hore qawluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi azaniyatu gabadha zaaniyadaa wazani iyo ninka zaaniga ah fajlidu jeedla kula waaxidin mid kasta waaxidka oo minhumaa labadood ka mid a mid kastao iyaga kamidaba dee jeedal ku dhufta wlquraau quraada quraada asabcatu ee toddobada ahi ajmacuu quraadu waxay ku ijmaaceen cala rafci rafcay ku ijmaaceen fi lmawdicayni labada meeloodba labada aayadoodba rafcay ku ijmaaceen in la idhaahdo wsaariqu asariqu wasariqa saariqa la horisiyo ninka azaniyatu wazanina maxaa la gabadhi baa la horisiye lamaa kaanat isariqatu tufcalu biquwa tuugnimada maxaa lagu sameeya xoog iyo awood bay iyadoo ya iyado awood bay ubaahan tahay wrajulu aqwa min almara marka ninku muxuu ka xoog yahay gabadha markaa dee saa darteed waxaa la horisiiyey saariqi qudima saariqu wazina yufcalu bishahwa iyada iyada awood ma awood lagu sameeya <laughs> iyadaba waxa lagu sameeya bishahwa haye wlmar'atu akharu shahwatan walidalika qudimat ba saa darteed ba xagga hore iyada la meri ila azaniyatu wazani ba la yidhi haddaba u fiirso laba tusaale meesha inoo yaala laba aayado wasaariqu wasaariqatu wazaniyatu wazani labada tusaale meesha inoo yaala oo hadda lagu idhaa fajlidu dalabna wuu yaallaa meesha faqtacuna waa yaala maxaa lagaga jawaabaya waa kan ibnu hishaan baa ka jawab waxbaa ka hor dhicin insha allah ya isagaan sugayna laakin iltibaaska ishkaalka waad fahanteen mayla taa sooma maadaama oo nasbihii uu raajix noqday sababta u raajix noqday aad tiraadaan ficilka madkuurkaa ficlu dalaba oo halkan ficilku mana ficlu dalab ahayn mee waa ficlu dalab dee ka bax weeye isagaa ka jawaaba dabasho eeg waqad ujiiba waa la jawaabay can dalika ishkaalka biana taqdiira taqdiirku waxa uu yahay mima yutla khabarkiibaa go-aanay jumlada dambena waa jumla mustanafaba faqtacuu jumlada dambe khabarkiiba maba ahe waa jumla mustanafa khabarkii wa saariqu wa go-an yahayba waa maxduuf war masle mima ki waxa kamida yutla la akriyayo calaykum idinka dushiina xukmu saariqi tuuga xukunkiisa wa saariqati iyo tuugada xukunkeega marka u fiirso xitaa asaariqa laftiisu markii hore mubtad ah sooma isagoo mubtade iskaa xukma meeshi hore mudaaf ilayhi bu ahaa markii la xadfay maxaa yimid booskiisii mudaaf ilayhide mudaaf ilayhi xukunkiisiibu qaatay de xukunkiisiibu qaatay markaad u fiirso isago waa iska mubtade laakiin khabarkiisi baa meesha ka go oo mima yutla baa lasoo qadaraya axkaamta iyo aayadaha laydinku dul akriyayo waxaa kamid ah ninka saariq iyo gabadha saariqadii xukunka ay leeyihiin wey macnihi fakdacuuna waa jumla mustanafa bade mana saxayn waaba jumla mustanafa wey jumla mustanafa wey marka ishkaalka muuna furmin ya sheekh dalabkan aad leedahay dalab waa dalaba waa run e halkan aad leedahay waa mubtade khabarkiisina wuu go yahay jumladan dambana jumla istinaafiya la dhahdaa waaba intaaba de ishkaalka muna yaraa ishkaalka u yaraaday waxaa dhahdaa waa twjiih macnawiya la dhada siba wehi baa wata twjih macnawi ya la dhada abulcabaas almubaridna isna twjih labaad bayna siin doonaa insha allah ka soco mima yutla calaykum xukmu saariqi wa saariqa faqdacuu aydiyahuma fasaariqu asaariqu wsaariqatu iyo asaariqatu mubtadaun mubtada weeyi iyo macطuufun mid la cadfayo weeyi caleyhi mubtada dushiisa lagu cadfayo ka horena waa mubtade dee saariqatu dambana waa macuuf aleygi waa macduufki waa la cadfaya wlkhabaru khabarkiina maxduufun wuu go-an yahay wa huwa khabarku aljaaru walmajruur weyi waqdacuu waqdacuuna jumlatun jumlo weeyi jumladaasoo mustanafaton mustanafoon la istinaafsaday oo la bilowday ya wala maxalla min alciraab wey moogta falam yalzam muu laazimin alihbaaru khabrid biljumlati jumlo lagu khabro jumlada adalabiyati dalabiyada can ilmubtadi mubtada laga khabra muu laazim mesha muu jooga may kasii soco weliba walam yastaqin ma toosna buu ku yidhi sheekhu camalu ficlin ficil inuu ku camal falo ficilkaasoo min jumlatin jumlo xaggeed ka ahaaday fii mubtadain mubtada dhexda inuu ku camal falo mubtadahaasoo mukhbarin lagaga khabray canhu mubtadaha bikayrihi ficilkaa hayrkii min jumlatin jumlo xaalada u ka ahaaday mubtaduhu jumlada ukhra kale intana wuxuu kuleeyahay maadaama oo faqtacuu camal weeyaan mot waa ficilkii mogta waa ficilkii faqtacu mina ficilkan camalku qaban lahana muxuu noqon lahaa dee nas buu noqon lahaa saminahan wuxuu leeyahay ma toosna ficil jumlo kala ihi inuu ku camal falo mubtade lagaga khabray ficilkaa meesha yaalo waxaan ahayn mubtadihina uu yahay jumlo kale oo hadda u fiirto wasaariqu wasaariqatu waa mubtadi halka inoo dhig faqdacuu wa ficilkiya hadaba ficilkan faqdacuu ihi ma toosna inuu ku camal falo mubtadaha hore ee aanu khabarka u ahayn wax kale khabar uu noqday inuu ku amal falo ma banaano masle banaynta ya ficilkan faqdacuu ihi ficil sooma inuu ku camal falaa ma banaano mubtadaha hore ee lagaga khabray isaga waxaan ahayn iljari majrub baan kaga khabarnay mubtadaha horena waa jumla mustaqila isna waa jumla mustaqila sooma ya ficilkan marka ka hore inuu ku camal falaay ma toosnaanaysa buu ku yihi sheekhu taa kalena uu kugu xooji walam yastaqim ma toosna buu ku yidhi camalu ficlin ficil camal falkii ma toosna ficil ficilkaasoo min jumlatin jumlo ka ahaaday fii mubtadain mubtado inuu ku camal falo mubtadaho mukhbarin la khabray canhu mubtada xaggiisa bigayrihi ficilkan hayrkii lagaga khabray mubtadahaasoo min jumlatin jumlo xaalada u ahaaday mubtadjumlada ukhra kale jumlo kale xaalada wada oo jumlo kale iska mustaqila inuu dib ugu noqdo ku camal falaa mid mustaqiima oo toosan ma aha buu u fiirso wa miluhu kanoo kale waxaa zaydun zayd faqiirun faqiir weeyaane fa actihi war waxsi wa khaalidun khaalid maksuurun waa mid la jebiyey e falaa tuhinu ha ihaanaysan wa khaalidun mashhuurun ba muxuu ku qoraya maksuurun bu wada qoraya soo wa khaalidun khaalid maksuurun mashhuur baa ka ficnaan wa khaalidu khaalid mashhuurun war waa nin caanoo la yaqaane dee falaa tuhinu ha ihaanaysan iyo ka ilaal ihaanada waay u fiirso zaydun faqiiru mina jumla mubtadi khabar mane haddaba faacti inay ku calfashaa may toosnaanaysa may faactihi si waaba jumladan faad sababiyaad ka dhigan kartaa faactihi fa bisababi faqrihi actihi de wax u sii ya baahida u qaba aawadada markaa qawlkaasna waa lamid wahada twjihani haddaba qawli siba weyhi siba weyhi qawlkiisi wey labiya soddon jir bu ku dhintay mota sagaal mayro naqan dhintay labiya soddon jir bu ku dhintay wahada twjihani qawli siba weyhi siba weyhi qawlkiisii wey wa qaala mubaridu mubaridi wuxuu yidhi abulcabaas almubarid wuxuu yidhi al al mawsulatun mawsulo wey bimacna ladi aladi bina la macno tahay wlfaau fadana jia waa lala yimid biha fada litadula likay tadula inay kutusiso cala sababiyati sababiya inay kutusiso kama fii qawlika sida odhahdado kale ku sugan aladi ka yaatini ii imanaya falahu dirhamu dirham baa usugnaaday isagu wuxuu qabaa abulcabaas almubarig wuxuu kuleeyahayba war asariu asariu ya asha ku jirtaa waaba mawsuul kuleeyahy sarina waa maxay ya w siladii muna noqonin waa siladiisii wey fadan meesha daba taalana wuxuu kuleyahy fadan waaba fau sababiyu kuleeyahy waayo sababta oo ah ashan maxay faa'idaynaysaa sida shardigua umum u faadeyo so shardigu umum ma faadeyo shardigu markuu umum fadeyo jawaabkiisa maa fal gelin jirin walidalika asha mawsuulada ah eeg waxa loogu soo jawaabaya ama khabarkeeda noqonaya maxaa la geliya fa la geliya sooma marka ashaa ku jirta fadaas waa fa sababiley saw wa qaala mubaridu mubar wuxuu yidhi alal mawsulatu mawsuulo weeyi mawsuulkaasoo bimacna ladii ah walfaau fadana jia waa lala yimiday biha fada litadula likay tadulla si ay kuu tusiso cala sababiyati sababiya si ay kuu tusiso kamaa fii qawlika sidoo dhahdaada kusugan aladika yaatiinii ii imanaya falahu dirhamu dirham buu leeyahy sida fada halkaa loo geliyo kalunbaa tana loo geliya oo sababiye ay tahay ya saasuu isaguna halkaasu maray ka soco wafaau sababiyati u fiirto waa kane weliba usii wadaade wafaau sababiyati fada faau sababiyada la ydhahdo laa yacmalu ma camal falo ma caamil bacdaha iyada ka dambeeya fii ma macmuul qablaha iyada ka horeeya qaacido kale aan ku siiye fada faau sababiyada la ydhaahdo ya fada faau sababiyada la ydhahdo waxa ka dambeeya kuma camal falo waxa ka horeeya ya caamilka iyada ka dambeeya faau sababyada kuma camal falo waxa iyada kasii horreya kuma camal fali karada ya sababi ka dhiga ma marka agga hore ma doonan karta de ma doonan karta may wafa sababiyati laa yacmalu ma bacdaha fi ma qablaha waaba qaacida yadna wafa sababiyati fa sababiyana laa yacmalu ma camal fala ma caamil bacdaha iyada ka dambeeya fi ma macmul qablaha iyada ka horeeya waqad taqadama waxaana soo hormaray ana sharda hada kan shardigiisa kan albaabi ee baabka ana alficla ficilka law sullita hadii la salido cala lismi ismiga haddii lagu salido ismiga almutaqadimiya xagga hormaray la nasaba inu nasbin laha baabka tacriifkiisuna muxuu u ahaa caamilku in hadee lagu diro oo hadda mmamacmulka hadii laga jaro oo kaa hore lagu diro inu ku camal fali karo soo ma de maysaa ku camal fali karayaba wafaau sababiyati laa yacmalu maa bacdaha fima qablaha baa laga yidhi mana tacriifki daabadki meesha una ka bixin sidaa darteed uu ka baxay wasariqati wazaniyati wazani way ka baxday laba halkaa maxaynu ku haynaa mid midku waa maxay idaa kaana alficlu madkuuru ficla dalabin ama amarhaado ama nahyaado ama ducahaado maxaa raajix noqonaya nasbihi laba w minhaa bacdu laba ka waday wa minhaa mawaadici nas buu raajixa noqonaya waxaa kamid a an yakuna ismi ismigii inuu yahay muqtarinan mid la xidhiidhsaday bicaatifin caatif caatifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladaasoo ficliyatin ficliya loo nisbeeyey wadalika tusaalaka qawlika waa dhahdaad iyo wxilmid aad ku qawshid qaama zaydun zayd baa istaagay wa camran camarna akramtu waan karaameeyey wadalika tarjiixu nasbahaasi xaasilun mid xasilay weeyi liannaka adigu idaa rafacta markaad rafciso kaanat iljumlatu jumladu waxay ahaanaysaa ismiyatan mid ismiya loo nisbeeyey fayalzamu waxaa laazimi cadfu jumlati ficiliya lagu cadfay wahumaa labadoodaasina mutakhaalifani laba kala duwan weeyi waidaa nasabta markaad nasbisana kaanat iljumlatu jumladu waxay ahaan ficliyatan ficliya ayay ahaan liana taqdiira taqdiirku waxa weeyi akramtu camran camr baan karaameeyey akramtuhu waan karaameeyey fatakunu waxaad ahaani qad cadafta mid cadfay jumlatan jumlo jumlado ficliyatan ficliya noo nisbeeyey calaa ficliyatin ficliya kalaad ku cadaftay wahumaa labadoodaasina mutanaasibaan waa laba isku munaasaboobay wtanaasubu isku munaasaboobid fi lcadfi cadaf dhexdii xaalado ahaaday awlaa isaga ayaa ka mudan min atakhaalufi iskhilaafi falidalika tanaasub sababkaa darteed baa rujaxa loo rajaxay annasbu nasbaa loo rajaxay qaala lahu tacala alla sareeye wuxuu yidhi khalaqa ilaahay waa abuuray alinsaana aadamihi min nudfatin cadhuufya buu ka abuuray fa idaa huwa waaba isagoo isla markiiba khasiimun mid murmaya ah kaasoo mubiinu weliba doodiisu ay cad tahay wal ancaama nimcooladiina ilaahay waa abuuray wlancaamay wakhalaqa lancaama ancaamtina waa abuuray khalaqa waa abuurayha ancaamta ajmacuu quradu waxay ku ijmaaceen calaa nasbi ancaami ayay ku ijmaaceen liannaha ancaamtu masbuuqatun mid lagala horumaray weeyi biljumlati jumle ayaa lagala hormaray jumladaaso alficliyati ficliya wahiya jumladaasi khalaqa alinsaana weeyi macnaa kuma celinayo ma fahamteen macnaha mise waa aday macnahu wuu fudud yaha fahman waxa looga socdo waxaa looga socdaa ismigii mashquulu canhuga ahaa ayaa la xidhiidhsaday caatif xarfu cadaf baa ka ha ka horeeyo xarfu cadafkaasi oo hala xidhiidsado xarfu cadafe xarfu cadafkaasina waxa kasii horeeya jumla ficliya jumla ficliya tusaalaha qaama zaydun wa camran akramtuhu qaama zayd jumladan o jumlatun ficliya wa camran oo mashquulu canhugia maxaa ka horeeya waaw cadaf ka horeeya waaw cadaf ka horeya idan hadaynu nidhaahno eeg u fiirso haddaan rafcino ka waran haddaan rafcino eeg aynu wa camrun camr akramtu waan maamuusay ka war haddayn idhahdo jumladii maxay noqoni wa amrun akramtu jumla ismiya mayna noqonin iyadu toorana waa maxay qaama zayduna jumla ficliya maxaa ka dhalan cadfu jumlatin ficliyatin cadfu jumlati ficliyatin cadfu jumlatin ismiyatin calaa jumlati ficliya wahumaa mutakhaalifaan way iskhilaafsan yihin soo ma ya haddaan idhaahdo ka waran qaama zaydun wa camran akramtuhuna wa camran akramtuhu amr maxaa usoo qadaraya ficil sooma wa akramtu amran akramtu cadfu jumlatin ficliyatin calaa jumlatin ficliyatin wahuma mutanaasibaani waa ka ku yidhi qaacide ku siiyey watanaasubu fi lcadfi awlaa min atakhalufi markaaba wuxuu usii araaranaya garada tusaalayaashin carabiga ha u alarta aayadda qur'anka ku gufaansiinaya wal ancaamo khalaqahaa ancaamadan waa mashquulu canhugii wow xarfu cadafaa ka horeeya nasbahaasaa raajixa wuxuu raajix u noqday waxaa ka horaysa jumla ficliya haddaynu oo wal ancaamahaynu nidhaahno ficil baynu soo qadaranaye waxay noqona cadfu jumlati ficliyati ala jumlati ficliya wahuma mutanaasibaani ya wtanaasubu fi lcadfi wlaa min atakhalufi waana misl fahne jim saddex tusaale kaluu siinaya haddana wa minhaa waxaa ka mid a an yataqadama inuu ka hormaro cala alismi ismiga adaatun adaat inuu ka hormaro adaadkaasoo an tadkhula ay dukhuluha gelitaankeyga cala alafcaali afcaasha ay gashaa alghaalibu midka haalibka u yahay caleyha adaadka dusheeda u haaliba intaa laqmad waa adag tahay wa minhaa waxaa kamid a ah an yataqadama inuu ka hormaro cala ismi ismiga adaatun adaad inuu hormaro adaadka oo alhaalibu sida haalibkiihi an tadkhula ay dukhuluha gelitaankeega ay tahay ala afaali afcaasha ay gasho wa minhaa waxaa kamid a ah an yataqadama inuu ka hormaro cala ismi ismiga adaatun adaad inuu ka hormaro adaadkaasoo an tadkhula ay dukhuluha adaadka gelitaankeega cala afcaali afcaasha ay gashaa alhaalibu sida haalibkaa ay tahay calayhaa adaadka dusheedana u haalibade adaadkaasi waxa u haaliba inay gasho jumla ficliya inay ficil gasho ayaa u haaliba marka maxaa la samaynaya waxa raajix noqonaya nasbihi ka qawlika waa dhahraad iyo wuxuu midaad ku qawshid azaydan zayd darabtahu miyaad garaaday wamaa zaydan wamaa ra'aytu zaydan zayd maan arag ra'aytu maan arag wa qaala lahu tacala allah sarreeye wuxuu yidhi abasharan mabasharo mina waaxidan ayaana tabicuhu raacna u fiirso adawaadkaasi waa shan hamzatu listifhaami kow dhaha wama walaa wa in annaafiyatani imsa afar waxayu almujaradatu mima xayu ma soo miimkuma jiri jirin miimkii ka tuur xayu keliya shantaasi waxa haalib a ah inay ficil galaan shantaasi wax haalib ah oo badan inay ficil galaan maadaama haalibka uu yahay inay ficil galaan maxaa la samaynaya maxaa raajixa nasbi baa raajixade maxay u haalib yihiin ficil soo maa de ficil baan soo qadara nasbi baa raajix u fiirso azaydan darabtuhu acdan waa hamsatu istifhaam maxay haalib ahay inay ficil gasho soo maa de iska nasbi ismu mashhuul canuga adarabta zaydan darabtahu bay noqonaysa adarabtu zaydan darabtu mar masle baa naynta sidaa darteed aayadda quraanku iyadna usii araaranaya abasharan abasharan nasbahaasa raajixa limaada hamzada hamzatulistifham hamzatulistifhamna maxaa haaliba inay gasho ficil markaa ficil baan soo qadarana wujuub nasbi mana abu dhacay wati wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk